الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فحدثني جمع من الشيوخ آخرهم شيخنا الشيخ صالح عبد الله العصيمي غفر الله له ولهم جميعا بسناد كل منهم إلى سفيان بن عيينة عن أبي ذر عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عامر العاص can cabdillahi bn camr caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waaalih waslem alraaximuun yarxamuhum اraxmaan yarxamu man fi اlardi yarxamkum man fi اsama wmin daraa'iq raxmati raxmat اlmucalimiina bilmutaclimiina biqra'i usul mutuun khasatan usul xadiis mustafa warasul mujtaba slى اllahu عalayhi wعalى aalihi waصaxaabati ajmaciin liyfuzuu bisacaadati alcaajil wاlaajil fahada huwa almajlis khamis cashar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 illaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam biabii huwa wa ummi wa ikhtilaafi annaaqiliina lilkhabari fii dalik baabu sowmi nnabiyi nabiga sala allahu calayhi waaalihi wasalam sownkiisa ayuu baabkan u baab yahay biabii huwa wa ummi ufdiihi waxaan ku furanayaa biabi aniga aabbahay huwa isaga iyo ummi ayaan ku furanayaa arrinkaas waxaa dhihi alimaam annasaa-i caleyh raxmat ullah yacni yufdi nabiya sala allahu calayhi waaalihi wasalam biabiihi wa ummihi hadalkaana nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam wax badanay saxaabada ku dhihi jireen sidoo kale nabigeenana sala allahu calayhi waali waslem waxaa sugan inuu saxaabada qaar uu sidaa ku yidhi waqti jihaadkii gaalada liska caabinaayey marka waa eray aada u fiican in dadka ahlu fadliga ah sidaa lagu yidhaahdana oo ahludiinka ah khaasatan ahludiinka dadka ah oo diinta ilaahay u taagan cudamada cudamada ah alcudamaa alculamaau alcudamaa oo ummadda diintooda u taagan inay difaacaan oo diinta ilaahay inay eh, ilaaliyaan u taagan in hadalka lagu yidhahdo wax ishkaal oo ku sugan ma lahan calى qowli jamaahiiri ahli اcilmi waay jasaaka اllah khayr sawm الnabiyi baabu sawmi الnabiy nabiga soonkiisa ayuu baabkan u baab yahay biabi salى اllahu alay slam biabi aabbahi ayaan ufdi ufdigii waxaan ku furnaa biabi aniga aabbahi huwa isaga waa ummi hooyaday iyo wadikru ikhtilaafi الnaaqiliina dadka soo guuriyey oo ruwaadda ah khilaafkooda sheegitaan la sheega lkhabari xadiidkan soomka nabiga ka warrama sal slam fii daalika arrinkaas habka iskugu khilaafeen ay usoo kala wariyeen sheegitaan la sheegay ayuu baabkan u baab yahay oo habab kala duwan iyo siyaaq kala duwan iyo saxaabo kala duwan ayaa soo warisay marka caawa in sha allahu tabaaraka wa tacaala kitaabka intiisa badan amaba casharka intiisa badan haddii uusan noqoninba kulligii intaa uu noqon doona in sha tabaaraka wa sawmu nebi sal slm ayuu noqon doonaa dhammaan biidn baari tabaaraka watacaala siduu nabigu u jiray soomka nabigu uu jiray marka haaliban markii laga hadlay waa sowm tatawuc wanaafila soomka faradka ah waaba iska taqaanaan waa taqaanaan waa laga soo gudbay laakiin sowmu naafila ayaa laga hadlaya xadiidka laba kun saddex boqol iyo shan iyo afartanaad nacam waa daciifu isnaad sanadkiisa waa daciif xadiidka qaala imaamu nasaa caleyh raxmat lla abarna ibn zakariya waa iqa qaala xadaثna cubaydالlah cubaydالlah ibn musa ibn mukhtaar alcabsi wa iqaة yatashayac qaala xadaثna yacquub yacquub bn cabdالlahi ibn sacd الأshcari wa saduuq yahim can jacfar jacfar ibn abi اlmugiira saduuq yahim can saciid ibn jubayr waa ninkii imaamkood taqaaneen iqaة tabt اfaqih can bn cabaasin radi allahu taala anuma xabru اlumma wa turjumaan اqur'an qala bn cbdillah bn cabaas kaana wuxuu aday rasul rasulka sal slm laa yufiru midaan afrin ayaama albiidi maalmaha caddada ay tahay uu yahay dayaxa maalmaha dayaxa caddada uu yahay waaya fii xadarin isaga oo xaadir ah oo magaaladiisa jooga oo neg fii xadarin isagoo negi ah ama neg walaa safarin ama isagoo safar ahba safar ku jiryaa iyo nagaasho ku jir yaaba nabigana sal l slm ayaama biid kamuusan tegin laakiin xadiidka laa taquum caleyh xuja waa daciif sidaa weyaan xadiidka waa daciif xadiidka laba kun iyo saddex boqol iyo lix afartanaad waa xadiid saxiixa qaala imaam mishkiladda waxay ugu imaatay xadidka ma taqaanaan xadarka eh, safarka safarka ugu imaatay soo jeedaan safarka ugu imaaday mishkiladda xadidka laba kun saddex boqol iyo lix iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala imaam nasaai aleh sl maxamed bashaar wa bundaar wa iqaة xaafid qala xadaثna mxamed wa gundar qaala xadaثna shucba waa imaamkii can abi bishir abu bishr waa jacfar ibn iyas albصri wa iqa can saciid ibn jubayr can ibn cabaasin radi allahu tacala canhuma qal abdulahi bn cabaas kaana wuxuu ahaaday saciid ibn jubayr waa taqaanaano waa ninkii caalimka ahaa oo xajaaj ibn yuusuf athaqafi almubiir ninka dadka baabi'in jiray ninka isaga ahay uu kacbada ku dilay kacbada uu ku dilay magaalada maka uu ku dilay waad garanaysaa culimadii weynay oo reer maka ayuu ahaa caalam islaami rag ugu weynaa ka ahaa an bn cabaas radi alahu ta qa cbdulahi bn cabaas kaana rasul rasulka sal slm yasuumu mid sooma xataa naquula ilaa aan ka dhahno laa yuftiru maba afuri doono iska soomi soon joogto ayuu nabi geli wayuftiru iska afuri jira xataa naquula ila aan ka dhahno maa yuriida ma doonaayo an yasuuma inuu soomo waa soomka naafilada ahaa sunnada ahaa wamaa saama nabiga muusan soomin sal slm shahran bil mutataabican isdaba joogto oo dhammaystiran hayra ramadaan ramadaan aanan ahayn mud qadima almadiinata xilligii magaalo madiina soo laga bilaabo nabigeena sal ا slm bil dhammaystiran oo isdaba joogto oo waxba aan laga tegin oon bisha ramadaan aan ahayn nabigeena muusan soomin salى اllahu عalayhi waaalihi wasalam shacbaana noo imaan doonta oo ramadaanka lagu lifaaqa laakiin iyada waxaa u yeela ilaa qaliilan in yar mooyana u taalla waayo xadiidka laba kun iyo saddex boqol iyo todoba iyo afartanaad waa saxiixulisnaad isnaad qaala imam nas abarna maxamed ibn nadr muxamed ibn nadr ibn musaawir almarwazi waa saduuq qaala xadaثna xamaad ibn zayd bn dirham wa iqaة habt can marwan abi lubaaba alwaraaq albصri wa iqa can caaishaةa um اlmuminiin radia allahu taala ardaha umuna caaisha qaalat waxay tii umuna caaisha kaana wuxuu aday rasul rasulka sal slm sal اllah alay slam yasuumu mid sooma xataa naquula ilaa aan ka dhahno maa yuriidu nabiga ma doonaayo an yufira inuu afuro wayftiru nabigu afuri jiray xataa naquula ilaa aan ka dhahno maa yuriidu nabigu ma doonaa an yasuuma inuu soomo yacni hadalka wuxuu yahay macnihiisa nabigeena sal slm soon badan ayuu iska soomay muddo wadi markuu muddo wado uu ka go-ay soonkii kadibna uu iska afurnaani muddo soma garan marka soon joogto oo kistoo socda markuu wado iska joojini kadibna afur joogto oo wadi muddo dana waa joojina soon u noqoni sidaa weeyaan laakiin ayaamo waxaa noo imaan doonta uusan nabigeena ka tegi jirin calayhi الsalaatu wasalaam oo ah yowma الاثnayni wاlkhamiis nabiga kama tegi jirin alah sla slam cashura yowma cashura ka mid ah iyo ayaamahaas faadilka fadliga badan kama tegi jirin laakiin yowma الاثnain wاlkhamiis way noo imaan doontaa in sha allahu tabaaraka wa tacaala iyada oo kuwa afurka joogtada markuu wada oo iyaga usan afurlaan dhigaynin afuridhigaynan kala jooda oo muxuu soonnaan jiray soonlaan uusan dhigayn nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiidka laba kun iyo saddex boqol iyo sideed iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasa a abarna ismaiil ibn mascuud aljaxdari wa iqa can khaalid ibn xarit alhujaymi wa iqatun habt qaala xadaana saciid ibn abi caruba wa iqa qaala xadaana qataada ibn dacama saduus albasri can zurara ibn awfa alcaamiri alxarashi wa iqatun caabid can sacd ibn hishaam ibn caamir alansaari wa iqa can caaishata um اlmuminiin asidiqa binti sidiiq radia allahu taala ardaha qaalat waxay tir umuna caaisha laa aclama ma ogsooni nebiy allahi nabiga al sal slm qara inuu akhriya alqur'aana qur-aanka kullahu dhammaantii fii leylatin hal habeen inuu qur-aanka dhan dhameeyey ma xasuusta mana ogi ay tiray radia allahu taala ardaha walaa qaama inuu istaagay leylatan habeen xata asabax ilaa waaga uu ka baryana inuu muxua qiyaamuleil u taagnaay ood hal mar xataa ganasanin ma xasuusta mana ogi walaa saama inuu soomay shahran bil qatu weligii kaamilan dhammaystiran oo hal maalin uusan ka dhinnayn hayr ramadaan ramadaan aanan ahayn saas ayay umunaa leedahay caaisha radia allahu tacala an ardaha marka qur-aan kaamil oo hal habeen la dhameeyo iyo habeen dhan oo la taagnaado hal daqiiqa muxuu aha ah, laga nasanin iyo bil dhan oo la dhammaystiro intaba wax jira ma ahan oo nabigeena kamaanarka ay leedahay ilaa bisha ramadaan ay ka soo reebtay radia allahu tacala canha wa ardaaha xadiidka laba kun saddex boqol iyo kontonaad waxaa laga yaabaa bil ma gaarays yasuumu xataa naquul laa yaftir bil wax gaara maaha markaad maanta sooman tahay ood berri sooman tahay ood muxuu ahaa todoba biri sooman tahay oo toban ay gaarta oo toban iyo laba ay gaarto toban iyo saddex ay gaarto dad khalaas soon joogto maad iska waddaa sheekh muuse maanta wuu sooman yahay berri wuu sooman yahay maalin shan iyo tobanaada lasii maraya khalaas waxaa le markan muxua boqol soon waa kan solomanhay sheekh muuse sheekh muuse waa boqol saas maa lagu dhihi kadibna waxaa weeyaan markii aad labaatan gaarsiis kaba soo qadan toban shanaad kawsiisay waa iska cunaysaa marka iska ruugi isniidaa kusoo mari khamiisaa kusoo mari fulaan kusoo mari war sheekh muusin in soona socda maaha ma garat marka saasaa kolleyba ay macnaa wey laakiin wa wax bil maaha wax bil maaha xadiidka laba kun iyo saddex boqol iyo sagaa sagaal iyo afartanaad soo ma xadiid saxiix weeyaan qaala imam aleyh raxmat lla akbarna qutay ibnu saciid qaala xaddaana xamaad ibnu zayd can ayuub ibn abi tabiid sakhtiyaani can cabdillahi bn shaqiiq waa taqaanaa raggaas inta hore cabdillahi bn shaqiiq waa alcuqayli albasri waa iqatun fiihi nasbun ragaho saxaabada nabigeena sal slm ayuu aalu beytka nabiga sal slm ayuu mxuu ahaa jugsin jiray waaya laakiin wax weyn ma wax yaraa ku jiray nasbi ahlu beytka iyo xoogaha ku yara kacsana qaala wuxuu yidhi cbdullahi bn shaqiiq waa iqe eh? saaltu caaishata ummuminiin ayaan weydiiyey umma almuminiin ayaan weydiiyey radia allahu ta ardaha can siyaami nabi nabiga soonkiisa ayaan wax ka weydiiyey qaalat waxay tihi kaana yasuumu kaana waxu ada nabigan yasuum sooma xataa naquula ilaa aan iska dhahno qad saama khalaas ninkan wuu soon joogtay soonkiisa joogtu iska noqdo ila aan ka dhahno ayuu nabigu soomi jiray sal l slm wayftir nabigu afuri jiray sal slm xata naquula ilaa aan ka dhahno qad aftara nabigu iskaba afuray bas waa khalaas wuu afuray waaye ma soomin ma soomin rasul rasulka sal sl shahran bil kaamilan ee dhamaystiran mutqadima almadiinata xilliga madiina u sooga laga soo bilaabo ilaa ramadaana bisha ramadaan mayno xadidka laba kun saddex boqol iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam الnasaي ramat lla abarna rabic bn sulayman aljizi wa iqa qaala xadaثana ibn wahb wa cabdullahi ibn wahb weeyaan iqat faqih qaala xadaثana mucaawiya ibnu صaalix alxamsi saduq lahu awham أنa cabdاللahi بن abi qays ninka اxmصi waa iqة mkdrm xadaث wuxuu sheegay أnahu isaga samca inuu ka maqlay caaشhaةa um اmminiin caaشhaةa um الmؤminiin inuu ka maqlay raضي الlah taa adaha taquula iyadoola kaana wuxuu ahaaday أxab الشhuhuuri bilaha bisha lagu kalgacaylo badan yahay ilىa rasul rasul k sl slam an yasuumahu inuu sooma shacbaanu ayay ahayd bisha shacbaan ayuu nabigeena ugu jeclaan jiray bil uu aad u sooma bal kaana wuxuu ahaaday nabigeena sal slm yasiluhu mid ku xiriiriya biramadaana bisha ramadaan maxaa u taala marka ilaa qaliilan baa u taal ilaa qaliilan waan soo marnay waad xasuustaan halkaas qaydkaas marba shacbaan la dhamaystira haddii aad aragto nasa ilaa qaliilanti xadiidka kale oo soo marnay weligaa kaas u carar xaggiisa kaasa ka maqnaanin weyaan yuusan kaa maqnaanin xadidka laba kun saddex boqol iyo ko iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam النasai alي abarna rubic ibnu sulayman wa iqa ibnu daawuud weeyaan qaala xadaثana ibnu wahb qaala akhbaranii malik waa imaamkii can amr ibn xaaris اlansaari mowlaahum iqatun taabtun faqiih wadakara akhra nin kale oo la jiray alxaaris camar ibn xaaris la jiray ayuu sheegay qablahumaa ayaga hortooda ahbaranii maalik wa camr soo maha maaliki camr nin saddexaad oo ayaga labadaba hortood uu ii sheegay ayaa jiray dabcan muusan sheegin ma hilmaamay ana abanadr abunadr ninka la yihahdo salim ibnu salim ibnu abi umaya weeyaan iqatun tabt xadaثan wuxuu u sheegay can abi salamata bn cabdiraxmaan can caaishaةa uma اlmuminiin radia اlahu ta a qalat waxay tir umuna caaisha kaana wuxuu aday rasul rasulka sal sl yasuu mid sooma xataa naquula ilaa aan ka dhahna maa yuftiru nabiga ma afura ilaa aan ka dhahno xataa naquula wayuftiru afuri jira xataa naquula ilaa aan ka dhahno maa yasuumu ma sooma ma soomi doono wamaa ra'aytu maan arkin rasul rasulka sal slm fii shahrin bil akara ka badnaan badan siyaaman soomitaan minhu xaggiisa la sooma fi shacbaana bishacbaan yani wax badan buu ka soomi jiray nabigeena sala allah alay slm xadidka laba kun shan boqol iyo labiyi kontonaad waa xadid saxiixa qaala alimaam النasai abarna maxamed bn kaylan almarzi wa iqa qala xadaثana abu daawuuda sulayman bn daawuud ibn jaruud aطayaalisi wa iqa qaala ambana shucba waa imaamka can mansuur bn muctamir wa iqatu tabt qaal samictu salim ibn abi ljacd ayaan ka maqlay iqatu yursilu kaiira can abi slmta bn cbdiرaحman an umi slmta أm الmؤminiin radia اlah can umi slmta m umm اmminiin radia اlahu taa an ardaha ana rasu sl sl kan wxu rasuulkeena laa yansuum midaan soomin shahrayn laba bilood mutataabicayn isdaba joogta ilaa shacbaana waramadaan shacbaan iyo ramadaan mooyane ramadaan iyada waa dhammaystiran tahayo walitukmilu cidda weyaan mota isaga dhamaystir ayaa laga rabaa laakiin shacbaanna maxaa u taala ilaa qaliila meel dheer ha aadin marka ku wareerin weliga xadiidka laba kun an boqo saddex boqol iyo saddex iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qala aimam abarna mxamed ibn waliid ibn cabdilmajid maxamed ibn waliid ibn cabdilmajid alqurashi waa iqa qala xadaثna moxamed waa gundar qala xadaثna shucba can tawba tawba alcambari abulmurawic ayaa la yihahda abulmurawic albصri waa iqa can moxamed ibn ibrahim ibn xaariث alqurashi waa iqaة lahu afraad can abi slmta cbdiرaحman can umi slmta radia اlahu ta adaha can الnabi nabigan waxay ka wari sal sl Um, uh, umuna umu slm anahu nabigana sal slm lam yakun mi ahayn yasuu mid sooma fi sanadka shahran bil taaman ee dhammaystiran ilaa shacbaana shacbaana mooyeene ilaa qaliilan baa u taalla socdaya ilaa qaliilan baa u taalla wayaslu bihi ramadaana bisha ramadaan ayuu ku xiriirin jiray nabigeena sala allahu alayhi waalihi wasalam xadidka laba kun saddex boqol iyo afariy kontonaad waa xadiis xasanan saxiix <coughs> qaala imam nasa int cubayd llahi bn sacd ibn ibrahim aلzuhri wa iqa qala xadaثna cami adeerka wa yacquub bn ibrahim iqaة fadil qala xadaثna abi abihi wa ibrahim bn sacd wa iqa can ibn isxaaq moxamed ibn isxaaq almadani imaamu fi lmagaazi wa saduq qala xadaثanii waxay waran moxamed ibn ibrahim alqurashi iqaة lahu afraad can abi slmta cbdiرaحman can caiشhata umi اlmuminiin umi اlmuminiin radi اlah ta qalat waxay tirmuna caiشha lam yakun muusan ahayn rasul rasulka sal sl min shahrin bil akara mid ka badnaa badan siyaama soomitaan minhu xaggiisa lishacbaana bishacbaan kaana nabigeenu wa sal sl yasuumuhu mid sooma ayuu ahaa bishacbaan ayuu nabigeena soomi jiray xadidka laba kun saddex boqol konton iyo shanaad waa xadiis saxiixa qala imam abarnii cmr ibn hisham wa iqa qala xadaثna moxamed ibn slmة alxarani wa iqa can ibn isxaaq can yaxya ibnu saciid wa ke alansaari axsant can abi slmة bn cbdiرaحman yaxya ibn saciid ansari waxaa weeyaan waa min sigaari taabiciin taabiciinta kuwooda yaryar weyaan taabiciinta saddex abaqo saddex abaqa ay taabiciintihiin abaqat alkubra waاabaqa الsuqra waاabaqa اlwusta saasay u kala qaybsamaan taabiciinta taabiciinta marka kuwa kubraga ah waa kuwa riwaayada ay warinaan inteeda badan ka wariya saxaabada nabigena sal slm kuwaas waxaa la yihahdaa abqa اkubra dabaqa suqrana riwaayadooda intooda badan waxay ka wariyaan taabiciinta ay ka wariyaan dabaqa lwustaana waxaa weeyaan labada guruubba saxaabadana wax bay ka wariyeen badan taabiciintana wax badan bay ka wariyeen kuwan waxa l dabaqa alwusta dabaqa alkubra waxaa ka mid ah saciid ibn musayab ayaa ka mid ah. dabaqa alkubra waxaa ka mid ah saciid ibn musayab dabaqa suqrana waxaa ka mid ah muxuu ah ninka la yihah yaxya saciid alansaari aabqa alwusta ayaa ka mida ah marka adinkaa laydinka rabaa aya culama <laughs> meel raadi adinkaa waajib xaggiina jiro waay sfiyanke athawriya athawri maya athawri wusta ma waaya wallahu aclam inuu saa yahy waa suuragal lakin uma maynay inuu yahay uma maynay hadduu suqra gaara ayaa wax weyna ya <laughs> nacam waa yahay ninka la yihahda marka waxaan maraynay yaxya bn saciid waxaa weeyaan alanصari can abi slmt bn cabdiرaحman can caiشhaةa um اmuminiin umi اlmuminiin radi اlah ta a qalat waxay tir caiشha kaana wuxuu aday rasul rasulka sal sl yasuum mid sooma shacbaana ilaa qaliila muujadan bas ilaa qaliil inta gacantaad ku haysaan wixii marka aad soo marteen o dhan iyo wax imaan doona kulli ilaa qaliil intaan adinka jeebka in kugu jirta midigta bas markii aad ramadaan shacbaan kaamil aad aragtaan ilaa qaliil inta la soo boodo marka ma aragteen waay xadiidka laba kun saddex boqol iyo lix kontonaad waa xadis saxiixa qaala imam nas abarna camr bn cuثmaan alxamsi waa saduq qala xadaثna baqiy bn walid waa saduuq kaiir التdliis can الضucafاء qala xadana baxiir ibnu sacd alximsi aلsaxuuli wa iqat tabt can khaalid ibni macdan alkilaaci iqat caabidu yursilu kaiira can jubayr ibn nufayr alxadrami waiqat jaliil mkhadram ana caaishata uma almuminiin radia allahu ta adaha qalat waxay tir umuna caaisha ina rasuula rasulka sal slm kaana wuxuu ahday yasuum mid sooma shacbaana shacbaan kulahu dhammaantiis ila qaliila axsantum xadidka laba kun saddex boqol iyo todobiy kontonaad waa xadiid xasana qaala imam nasacti akhbarna camr ibn cali fallaas can cabdiraxmaan ibn mahdi qaala xadaana haabit ibn qays soo marnay abulqusni weyaan shaykhun min ahli madiina waay may ninka asaga waa haabit ibnu qays soomaan marin alkhifaari ma soo marnay alkhifaari mawlaahum wa saduuqun yahim hay abu qusn wey shaykhun waa oday oo min ahli madiinati ahaaday qaala wuxuu yidhi xadaanii abu saciid almaqburi ayaa ii waramay waa iqa qaala xadaanii usama ibnu zaydin usama ibnu zayd ibn zayd ibn xaarita axsantum waa xibu rasuuli اllahi sal slm wabnu xibihi saas weeyaan waa ninka nabigeenna sal slam uu isagoo sideed toban sano jiro markii lala dagaalamayey Eh, nimankii rumaanka ahaa ruum waa tii aabihii iyo jacfar اطayaar iyo caqiil jacfar iyo aabihii iyo kale ku dhintay ku shahiiday ninka saddexaad cabdullah rawax axsanta saddexda markay ku tageen nimankii ayaga ahaa marka ciidankii loo diyaariyey oo dambe oo abubakr iyo cumar radia allahu taala anuma ay ku jireen nabiga wuu noolaa alay islat slaam iyo isaga madax looga dhigay wuxuu jiray toban iyo sideed sano tamaaniya cashar caam markii dambe oo nabigeen u geeriyooda alayh islat slaam oy qabaaishii ay ridoobeen waxay noqotay in qabaaishii ridoobay iyo kuwa maanic zakaadka ah lala dagaalamo xilligaas marka isla xilligaana ciidanka isaga ahaa oo saamo loo rukumay loo ratibay isaga oran bixin oo magaalada afkeeda jooga ayuu nabigeena geeriyooday ala sl kadib waa la noqday ciidanka isagaha marka abubakar sidii u ogolaaday sidii ayadahayd ayuu wuxuu yidhi waa inuu ciidankaa u oo nimanka rumaanka meel lasoo saaro xikmad aad weyn ay ku jirtay laa axullu liwaaan caqadahu rasuulu llaahi sala alla alay slm hadalkaas ayuu yidhi ama hadal la macno ah calan uu nabi maxamed guntay uu taagay ala slat slam aniga ma furayo bixitaanka isaga ahay niminkaas rumaanka loo baxay khayr badan baa ka dhashay war waxaa l wadiintii maxamed waa laga tagayo maxamed waa dhintiy o lahayn war niminka rumaan ay ku duulayaan niminka ruum ayaa niminka rumaanka ee caalamka ugu xooga badnaa ay ku duulayaan arrinta waxay dhabarjab ku noqotay marka murtadiintii iyo maanicu zakaadka iyo caalamkii o dhan waxay ku noqotay marka arrin laf muxuu ahaa dhabarjab ayuu ku noqday maalinta ayada marka ciidankaas markii uu u dhiibay usaama bin zayd loo dhiibay oo nabigeen aad u jeclay alayhi salaa slaam isaga aabihiiba aad buu jeclaa aabihii waa ti lihi jiray zayd ibnu muxamed ayaa lihi jiray falama qadaa zaydu minha wataran zawajnaakaha ayaddii kale waa taqaana oo muxua ka hadlaysay udcuuhum liaabaa'ihim markay soo degtay adiga qisada dheer waad garanaysaan calow markaad baxayay sayid ninka la yidhaahda muxuu ahaa usaam bin zayd ciidanka markuu diray wuxuu ka codsaday marka markuu ciidanka madaxu noqdo wuxuu ka codsaday cumar abubakr wuxuu ka codsaday in cumar bas uu tabaalcariyey wuxuu yidhi howl adagaa haysatee wixii qabaail ahay ayaa ridoobay oo muxuu ahaa maka iyo madiina iyo intaan ka hayn waxaan rabaa inaan raggaas meel soo saaree bal cumar igu kaalmey cumar ayuu ka tugay cumar ayuu ka tugay wuu ogolaaday markaasaa markuu ciidankaas sogootinaysayid abubakr radia allahu ta radia allahu taala arda ayaa ilaa dhowr kilomitir ayaa usaamana wuxuu saarnaay gaadiidkiisii sayid abubakarna waxaa weeyaan lugeynay wax kasta ayuu isku dayay zayd ibnu ibnu eh, usaama bin zayd wuxuu isku dayay wax walba isku dayay inuu soo dego oo dala lugeeyo amaba isaga uu fuulo ama xataa ay wada fulaan wuxuu dhahay ma intaan yar intaad u socotaan iyo kuwan yar anaga intaad u socotaan xageewa anaga ma intaan yaroo sagootine marka ninkaas waxaa weyaan zayd uu dhalay oo usaamo ah waa taqaanaano jacaylka uu nabigeena u qabay sala allahu calayhi waaalihi wasalam waxay keentay in ofside u gala mar ofside waa taqaanaa ragga kubadda aad ku ciyaara aad uyaan marka meel aan la rabin ayuu istaagay mar arrinkaas waxay ahayd gabar reer qureysheed ah. ayaa waaa waxay ahaan jirtay gabdhahay dahabka ka cariyeysataa ay ka cariyeysato oo tirado aroos baan ku aadaa isa ay dhada waay dhadaba hadda way dhacdaa arrinteeda ay dhacdaa arrinta aroos baan ku aadaada oon daab dib loo arkin way ku dhacdaa gabdhaha qaarkood qaarna waa muxuu aha ilahay ugu soo yasira marka kadibna way diidi way cariyeysana way diidi way cariyeysana waa diidi tugnima marka aalo ku soo baxday waxaa la go-aansaday marka wasaariq wasaariqatu aayad qur-aanka in la fuliyo faqdacuu aydahuma gacan labadoo gacmood ama gacanto halaga jar waa gacanaa horayna mogta arrinta marka waxaa la yidhi xaaladda xaalada tan waa ceeb aan dhacaysa anagoo reer bani fulaana kadibna yaa la hadli karaariya nabigeena sal slm usaama ayaa loo diray usaama loo adigaa nabiga isku fiicantiini waxaa weeyaan u tag calayhi salaatu wasalaam markaasuu u tagay nabiga markuu u tagay alayh slat slaam buu isu bedelay aadna wuu u xanaaqay kollayba uun wax la mari wax uun lagu samayn lahay oo loo reebtay ma jirin waxaa lagu yidhi atashfacu fii xaddin min xuduud illaah ma waxaad erge maanta ka tahay usaamow ood maanta inaan joojiyo oon buriya aada erge ugu tahay xad uu rabuulciza tabaaraka wa tacaala uu jideeyey oona waajibay miyaad maanta inaad buriso oo dalfiso haddii aad u imaado markaasaa nabigeenna qowlo mashhuur ahoo la yaqaano oo cadaaladda gundhigiisa ligu noqotay una ah ayuu caddeeyey wuxuu yidhi niminkii hore khaasatan reer bani israa'iil waxay ahaan jireen idaa saraqa fiihimu addaciif aqaamuu calayhi alxad qofka daciifka ah markii uu xado gacanta ka jara qabta waidaa saraqa fiihim ashariif tarakuu habay ardankama geli jirin markaasaa ilaahay nacladiisa iyo cuqubadiisa ay ku dhacday soma garan annaga hadda yacni maxkamadaha dadka la keena qaarkood ama intooda badan waa dadka masaakiinta kuwa la xukumo maarateen oo toban sana lagu xukumay soddon sana lagu xukumay maarata waad arateen kuwaas xabsiyada ka buuxa intooda badan waa kuwa masaakiinta laakiin ninkaad marba hadduu haraa jeebkiisa u buuxa amaba gadaal dambe rag madax iyo adduun ay ka jiraan hergalcad ayaa boon laga dhigi boon isagoo toban labaatan qof dilay oo qaatil ah oo la yaqaano ayaa boon laga dhigi boonka waa la iska daba wareejini sida loo wareejini oo dib looga dhig laba sana saddex sana kadibba ninku waa xor waxaaba yaraatee loo haysto lama arko waa tii marka uu nabigeena u sheegay sala allahu calayhi waaalihi wasalam sidoo kale usaama waaa ku waaa ka mid ahaa xilliga nabigeen sal slm jihaad ayaa si fiican loo jihaadi jiray marka jihaadka diintana saasay nagu soo gaartay oo rag dhiiggiisa ayaa muxuu nagu soo gaaray nin baa marka jihaada lagu jiray oo nin baa marka muslimiinta yacni aad u dhibaatay haldoorkii kan kan ku dhufo kan ku dhufo gaal kan ku dhufo kan ku dhufo kan ku dhufo rag marka rag u jafay ragga la yaqaanay saxaabada ahay ayuu rag badan dilay kadibna usaama ninkii ilaahay umbaa makaniyey markaasuu issii dayey markii inuu muxuu ahaa warankii amaba eh, seefti uu la fuulay ayaa wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah tawxiidku ku dhawaaqay tuug aan laga tuugsanen yaa markaad saxaabadii eber ka siisay iyo saaxiibada iyo ayaad maanta aad gabaad iga dhigani kelimadaas kama joojinin qortuu ka jaray gab kow teg ninka nabigeena arinta loo sheegay sal اlahu alي waslm waa loo yeehay marku usama aqataltahu bacda an qaala laa ilaaha ila اllah usaamow ma ninkaas ayaa dishay markuu yihi laa ilaaha ila اllahu kadib ayaa dishay inamaa kaana mutacawida nabi allow badbaado ka raadina shaqaqta can qalbihi ma qalbigiisaad jeexdayo inaad muxuu ahay dhaba ay ka ahaydiyo inaad ku badbaaday maxaad ka ogsoontay markaasaa waxaa weeyaan ilaa an ka tamaniya ayuu leeyahay inaan maanta soo islaam ila qofka markuu soo islaama alislaam yajubu maa qablahu islaamnimada wax alle wixii ka horreeyo dhan way masaxaysaa formaat soo adinka telefoonada iyo memeriyada iyo soo lama tirtira formaat soo lagu samey w dhan waa la leedgelin marka ilaa aan ka tamaniy marka usaame ninkaas ayuu ahaa radia allahu tacaala canhu wa arda ha fakaf alansaari nacam ninka ansaariga u ka istaagay laakiin isagii waa ceel badan uu <laughs> ceel badan uu qabay oo saxaabadii raggi ayuu muxuu ninka aada u jafay <laughs> waayahay qaala abu abu saciid almaqburi qaala xadaanii waxaa ii warramay usaama ibnu zayd ayaa ii warramay radia lahu radia allahu tacala canhuma qala wuxu usama ibnu zayd qultu waxaan ya rasul rsulka allow lam araka kumaan arkin tasuumi inaad soonta shahran bil oo min ashuhuri bila ka mid a maa tasuum intaad soonta min shacbaana bishacbaan marka kaamilan meesha ma muuqata ma jeedaan saas ayaan dhahu yidhi usaama ayaa dhihi qaala wuxuu yidhi nabigana sal slm daalika kaa isaga ah shahru waa bil yakfalu canhu اnnaas dadka ay hilmaamaan soonka ay hilmaamaan ramadaanka soo socdayaa lagu mashquulsan yahy iyo diyaargarowgiis isaga marka waa la hilmaami bayna rajab wa shacbaan oo ramadaan ramadaan in rajab ayuu udhexeeyaa wa huwa isagana shahrun waa bil oo turfacu kor loo qaado fiihi gudihiisa alacmaalu acmaasha ilaa rabbi اlcaalamiin caalamka rabbigiisa ayaa acmaasha kor looga qaada fa waxaan jeclay an yurfac in kor loo qaado camali camalkaygu aana saa'iman oona sooman saas ayuu nabiga le sala allahu alayh wala slam xadidka laba kun saddex boqol iyo siddeed iyo kontonaad waa xadiid xasan saxiix qala imam nt abarna cmr bn cali flas watiqat xaafi qala cabdiraxman bn mahdi qala xadaana haabit bn qays algifaari abu qusn weyaan mowlaahum wa saduq yahim shayku min ahli اmadiina qala wxu xadanii abu saciid almaqburi kaysan almadani waiqat tabt weyaan qala wxu xadanii waxay warramay usama bn zayd radia allahu tacaala canhuma qala wxu usama bn zayd qultu waxan ya rasu rasuulka allow inaka adi tasuum waa soontaa xataa laa takaada ilaadan ka sigin tuftiru inaad afurto maba iaad ka sig weyda watuftir waad afuraysa xataa laa tailaa ma ka sigin an tasuum inaad soonta ilaa yowmayni laba maalmood mooyane idaa dakhala haddii ay galaan fii siyaamika soonkaada haddii ay galaan oo soonkii caadiga ay galaan ahlan wasahlan waa wailaa haddii ay geli waayaana sumtahumaa waad soontaa soonkii caadiga ahay oo isku xirnaay haddii ay soo galaan ahlan wasahlan haddii laakiin ay soo geli waayeen oo wakhtiga fitriga ay ku soo aadaan iyaga waad soomaysaa saasaan u fahmay kolleyba tafsiirka qaala qofki wax kale u muuqdaan ii sheegaya qala wuxuu yidhi ayu yowmayni waa labadii maalmood qultu waxaan idhi yowma الاثنayni wa yowma الkhamiis waa maalinta isniinta iyo maalinta khamiista qaala wuxuu yidhi danika yowmaani danika kuwaasayto ama labadaasayto yowmaani waa laba maalmood tucradu la bandhiga fiihimaa labada maalmood gudahooda alacmaalu acmaasha ayaa loo bandhigaa ilaa rabbi اlcaalamiin caalamiinta rabbigooda loo bandhiga rabb اlciza tabaaraka wa tacala ayaa loo bandhigaa fauxibu ana waxaan jecla an yucrada in la bandhiga camalkayga wa saaiman ana sooman asawmu lii wa ajzi bihi marka labada maalmood oo camalka la in lii raaciyo hebel wuu soonnaa nabigeena wuu soonnaa sal slm maxamed wuu soonnaa calayhi salaatu salaam in lii ilaahay agtiisaa la geey ayaan doonayaa waa wax mogta maqlab cajiib ah xadiidka laba kun saddex boqol iyo sagaaliy kontonaad waa xadiis xasanun saxiix qaala imam abarna axmed ibn sulayman ruhaa waaiqa qaala xadaana zayd ibn xubaab abulxusein alcukliy saduuq weeyaan qaala akhbaranii haabit ibnu qays alkifaari wa saduuq yahim qaala xadaثanii abu saciid almaqburi wa kaysaan qala xadaثanii abu hurayra cabdiرaحman sk dowsi raawiyaة اإسlاam can usama bni زaydi xibi rasuuli lah wbni xibihi radia الlahu tacalى canهum jamiiعا ana rasul rasulka sal slm kaana rasulkan wxaa yasrudu mid isku xiriiriya oo kaxeeya asawma soonka fayuqaal waxaa la dhihi jiray laa yuftiru maba afuri doona maba afura wayuftir nabigu iska afuri jiray fa yuqaal kadib waa lji laa yasuum maba soomay ayaa la dhihi jiray xadiidka laba kun saddex boqol iyo lixdanaad wa xadii saxiix qaala alimamu nasaati akhbarna camr bn cuثmaan alximsi waa saduq can baqiy bn waliid an eh, qaala xadaana baxiir can khaalid ibn macdaan can jubayr nufayr inta waan soo marnay ana caaishaa uma almuminiin radia allahu taala an qaalat waxay tiri umuna caaisha ina rasul rasulka sal slam kana rasulkan wuxuu ahaa yataxaraa mid aad ugu dadaala صiyaama الاثnayni labada maalinta isniinta soonkeeda iyo alkhamiis maalinta khamiista hadda xarameynka oo kale khaasatan magaalada madiino maalinta isniinta iyo maalinta khamiista waxaad u malaynaysaa in ramadaan la joogo dadka masjidka nabiga imaana intooda badan way sooman yihiin marka qofkii aan soonayn waa isku yaxyaxi meel walba fadal fadal lagu dhihi qaxwadii iyo timirta iyo xayska xalaan ka sheekaynayni iyo waxaa weeyaan zabaadiga iyo rootigi iyo wyaa meesha wada yeel iyo biyihii iyo cabitaankii ayaa saa loo wada safo sufro saara marka fadl fadl markaad soo marta adoo soolaan oo hadda soo qaxwey markaa soo marta fadl lagu dhaha yaxyaxun baa ku qabani marki usbuucda marki la gaaro xaaraan soolaan ma ahaanaysid moogta khayrka waa lasaga dayda <coughs> sufar waxaan arkay ay iska dhaxlaan faamiliyaal iska dhaxlaan dadkaas khayr jacaylka waad la yaabay nin walba xaramka meel uu ku leeyahay taqriiban meeshaas geeska xaaj cumar u fadhiyo ilaa geeskaas dambe oo muxuu ahaa sheekh nuur iyo saxiibkii ay fadhiyaan inta udhexaysa intaas nin bay u xihanta leenkan hadda lagu tukana bac yaroo intaa la egaa saa u saaran leenkaana u saaran tahay labadan leyn ayuu leeyay marka isaga qofkii intaas cid ka taabanaysa lama ark weligiisa oo u xihanta ramadaan adayr ramadaan marka xaafaddii xayskaas reerkaa lagu soo samaynayaa qaxwada darmuusya oo weyna muxuu ahaa lagu keenayaa shaahidan wisa logu keeni rootigi wuxuu ay socdaan isaga qofkii ninkii mas-uulka ah oo sufrada iska lahaa ama isagaa joogi amaba qof isaga mas-uulka ah joogi aalibanna iyaga way joogaya ille waa sooman yihin qofkas wuu sooman yihi bas saasaa marka maalinta waxaa laga yaabaa ugu yaraan in lacag meesha ay ku baxdo kharashka meesha gala inuu noqdo lacag konton kun inuu noqdo waay ama lixdan kun amaba boqol kun xataa inay noqotaa laga yaabaa oo dhowr boqol oo qof ay ka afuraan boqol qof boqol iyo labaatan qof laba boqol oo qof ay ka afuraan weliba ay ka dadgaan marka waa isniin kasta iyo khamiis kasta iyo ayaamaalbiid bisha saddex-iy tobanaadka iyo afariy tobanaadka iyo shan-iy tobanaadka waxaad ku dartaa ramadaanoo dhanna ku dar yowma caashuraa iyo waxaa weyaan annaga lafteena ma sahlin socda laftirkeena reesigiis iyo soomaalida dad sahlan maaha hadda waad aragteenoo timirta oo lagu afuri dadaa bixiyo waad aragteen beri ramadaanku ad arkaysan sambuuska iyo adduunka yaaca iyo hawsha annaga uma qaabaysnin dabcan oo hawsheenna masaajideen waa iska circiriiri duruufta wax badan baa runti laakiin bakhaylnimo kale somalia uma geynaysa ee qoonlaan uba ugeyni soomaali ilaahay subxana wa tacala ha dhowro cid soomaaliya hadda maanta la ekaysani oo khayr kula ekaysani yaraan badana cid shar kula ekaysanina oy qabyaalad madax u tahay iyo dil imtixaan waaya laakiin laa shaka ummado badan oo badan oo badan oo caalam alislaami maanta ku nool waxaa isleeyahay inayna soo gaaraan waa adkaani aaday u fogta meesha maanta ummadda soomaaliyeed ay joogta oo ilaahay uua makaniyey diin ahaan iyo ummadaha muslimiinta meesha maanta ay joogaan hadda kaba soo qaad masar masar ashar ayaa saldhig u ah kun sano ka badan ayuu dhisan yahay waxaa weeyaan culamaa alislaam ragga a taqaanaan alxaafid ibn xajar saldhigiisa wa alimaam shaafici saldhigiisa wa soma garan alaz bn cabdisalaam salligiisi wa yani ko ilaa mahan ilaa maantadaa la jooga aclamu الnaas min akari naasi cilman ayaa ku nool maca dalika maanta gabadha jinska wadad ku dhegan oo sida gaaladan u libisan oo madaxa maro yar saab u saaran tahay waa le waa muxajaba waa muxajaba soo saama muxajaba waa imtiaan maqrib alcarabi haddii aad tagto oo hadda aad tunis oo kala tagto inta gabar oo madaxooda waxay saaran tahay intay saarnayn yaa badan intay saarnayna boqol jeer badan markay boqolku soo maraan ayaa toban laga yaabaa inay madaxa u saaran yihiin libiya ay ka duwantah libiya tabcan macmar alkhadaafi dhaqankii carbeedo hore iska haystayoo dadkii saas maaha ay ka duwan yihin ficlan u ka duwan yihin si kale u khariibay mooyaane hadda xijaab ka kula dagaalan iyo ma jirin buraqiiba ninkii muxuu ahaa culammada in gaal inuu yahay ay ku xukumeen ayaa oday ka ahaa kadibna zaynalcaabidiin ya zaynalcaabidiin harab harab ninkii muxuu xasuustaan baashi oo habeenkii cararayo labada kun iyo kob iyo toban may ahayd aljaziira <coughs> marka adi kow kow maxaa idinka leeyihi kow kow maxaa idinka leeyihi sham markaa tagta lubnaan maaragtay magaala mase muslimiin waxaa weeyaan markaa tagtaan meesha la yidhaahdo suuriya oo kun sagaal boqol iyo lix iyo kontonkii kun sagaal boqol lix iyo kontonkii meel isbitaal ah oo ilmo laga duraayey oo laga muxuu ahaa la siinaayey talaal dad fadhiyaan arka isbuucan oo lasoo sawiray xataa xataa ilmaba mana waa gab dumarkii ayaga ah. haddana maanta maxaa ka jira xaalad aad ka waxaan kala jeedaa marka caalam islaami kuwa qaar oo hadda xijaabkii howlaha wadana marka hoos loo daadego wax badanaa jira annaga marka kuwaan had tictok soo galayoo iyo kuwaan yara muxuu ahaa isyara iskuuskuusa ah oo marka isku dhegan xerana iyo kuwaasaan la kadeedann war inkaa qabo dhinkan yaasi naga dhah soo ma arki marka ummaddan soomaaliya xaqiiqatan wax caadi maaha qur-aanka fiiriy qur-aanka magaalo dhan ayaa tegiyood leedahay bal magaaladan tag markaas hal qof toban masjida ku taala hal qof oo dadku dhashay oo salaad bixin kara ma joogo hal qof alla ka dhigi oo ardal xarmeyn xadiisa toban masjidaa ku taalla tobankaa masjid dad ajaanib ahoo jaamacadaha laga soo wadaa kulli imaamka oo salaad ka bixin hal qof oo qur-aan xifsan ma joogo ama bixin karo oo ardal xarmeyn xadiis marka nicmada ilaahay uu nasiy subxaana watacaala annagana waad aragteen horaana waatiya mar aan ka sheekaysan jirnayo xaramka marka xaj kala taga fiiriyi wax kala haadina xajka marka la taga asia laga imaani oo africa laga imaani oo yuruba laga imaani oo maraykana laga imaani oo adduunka dacalihiis kala duwana laga imaani oo mid cas iyo mid madow iyo mid cad iyo nooc walba mid gududan kadibna masaajidkan lagu soo wada xarooni marka lagu soo xarooni salaad inta la sugi ninka soomaali haddii ay boqol ahaayeen boqolkoodii nin wal kitaab quraana baxay bokasiina ummaddii kalema taqaanaan hadday kun ahaayeen saddex ama laba ayaa isku day oo weliba kakicinayo saas saad u fiirini waad ujeedaa in muxuu ahay rafaadsan inta kale kan ugu fiican tusbax ayuu haystaa u wardini kii kale waa biskuurdi bas ummadda marka soomaaliyeed jawaanib ilaahay uu u furay oo qur-aanka uu number one u yahay kow jaanibka labaa sadaqada iyo waxbixinta iyo diin jacaylka ummadda imaad caadi maaha lidaalika waxyaabaha lagu xasdaa oo saan looga gala wax kale maaha ayaga iyo kurdida nimanka akraadda maarata hadda la kala jarjaray oo muxuu ah qayb la raaciyey iiraan oo qayb la raaciyey suuriya oo qayb la raaciyey turkiya oo qayb la raaciyey ciraaq oo muxuu aha shadar madar laga dhigay salaxdiin ayubi ayuu ka soo jeedaa la yihahdaa shekh islam ibn taymiya ayuu ka soo jeedaa la yihahdaa soo ma garan ummaddan soomaaliyeedna waxaa unsaa loo ogeli oo intii yaro haddaas kusoo hartay maanta aan loo ogolayn yaa wax kaleba waa xasidnimo waa la xastaya ilaahay nicmada uu siiyey iyo firfircoonida ilahay u geliyay aa lagu xastaya iyagana inay wa iska fahmanayd qabyaalada wa naga tuurub islaamnimada iyo wanaaggaaraan agga aadna aawe meelaha kuwa meeshaan oo kaleed ma maqlaysan alla hanuuniye hadda ijaabka xijaabka markaad tagto meelaha xijaabka aadka looga sheegay waxba yaan magacaabin midkaan gabdhaheen anaga aan farta ku yar fiiqna maaragtay inoo madaxa kasi ka daysano oo waxaa weeyaan cabaayata eh, rasiga madaxa inta laga deeyo kadibna muxuu ahay kuuskuus kala kaasaa xijaabka waaa le muawaca hadi muawaca annagana marka waxaan leenahay taas waxaa weeyaan gabadhaa ma fiicno xijaab xunay wadataa annaga waxaa la rabaa kii hoose sii daa kan kaloo weyninka badan sii daa waa inuu adkaada shuruuddii xijaabkaad ogeydeen kulli a la dabaqa oo la fiirin inkastoo hadda beryahan waaa muxuu bilowday inuu mxuu ahaa soo yaro inxisaab di markaad eh, warta amaba balliga ay biyaha ku jiraan markaad muddo jooga soo sooma yara guro hadda marka guritaana socda islaamihii weyna afartanka sana wix gaaray iyo u badan laakiin wix dayarka ahay kulli waa la kuskuusay wax badan baa taagan itaa kuwa ataa wata kii weynaay kii adkaymaha ku oo cajaaib badanaa socda marka hawshaas waa in marka loo loo loo tookahay baasha waxaa weeyaan marshabada la sameey gaarigi markuu marshada ku yara daala mogta marshada loo bedelo haddii afar ay u saarnaydood muxuu ahaa aad ku socon waay three two one kadibna marka markaad ku yara tooso two three four five marka marsha badelaad u baahan yahi hawsha raggaa marshadooda halkaas gaarsiiya annagaa waktigeena la joogo inaan marsha bedela insha allah tabaaraka wa tacaala waaya xadiidka laba kun saddex boqol iyo sagaal iyo kontonaad sooma ya mise ya lixdan miya xadiidka laba kun iyo saddex boqol iyo lixdanaad waa xadis saxiixa qaala aimam nas akhbarana camr bn cuثmaan alxamsi waa saduq can baqiya bn waliid ya camr bn cali fallaas miya kow iyo lixdan laba kun saddex boqol iyo kow iyo lixdan waa xadis saxiix qala imam nas akhbarana camr bn cali fallaas qala xadaثana cabdالlah ibn dawuud alkhuraybi wa cabdالlahi ibnu dawud الkhuraybi wa iqة cabd qala abarana akhbaranii hawr ibn yaزيid الxamsi wa iqaة habt can khaalid ibn macdan can rabicaة اjurashi rabiica ibn camr aljurashi adimashqi wa iqa can caaishaةa um اmuminiin um اlmuminiin radi اlah ta adaha qalat waxay tiri umuna caaisha kaana wuxuu aday rasul rasulka sal sl yataxara mid ku dadaala yowma اثnain maalinta isniinta walkhamiis ayuu ku dadaali jiray xadidka laba kun saddex boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadid saxiixa qala imam abarna isxaaq ibn ibrahim alxandali qala ambana cabdullah ama cubaydاllahi ibnu saciid alumawi alkufi wa iqa qala xadaثna sufyaan athawri can thawr thawrka waa ninke nacam iqat habt can khaalid ibn macdan wa iqa can caiشhaةa um muminiin radia اlahu ta anha qalat waxay tir umuna caiشha kaana wuxu ada rasul sl sl sl yataxara mid ku dadaala اثnain iyo alkhamiis ayuu ku dadaali jiray salى اllahu alيh wali slm xadidka laba kun saddex boqol iyo iyo saddex iyo lixdanaad waa xadiid صaxiixun ayضا qala imam abarna axmed ibn sulayman qala xadana abu dawud can sufyan can mansuur can khaalid ibnu macdan ibnu sacd cafwan alkufi wa iqa can caiشhaةa uma اlmuminiin ama umi اlmuminiin radia اlahu ta anha qala waxay tir umuna caiشha kaana wuxuu ada rasul sal slm yataxara mid ku dadaala yowma اثnain alkhamiis xadidka laba kun saddex boqol iyo afar iyo lixdanaad waa xadid saxiixun ayضا qala imam nas abarna isxaaq ibn ibrahim ibn xabib ibn shahiid iqa qala xadaثna yaxya ibnu yaman alcajli wa saduuq caabid yukhطiu kaiira waqad tagayar can sufyaan aلthawri can caasim ibn bahdla caasim ibn abi nujuud weeyaan almuqri alkufi waa saduuq lahu awhaam lakinahu imaamu fi اlqiraءة can musayb ibn raafic musayb ibn raafic alkahili weeyaan waa iqa can sawaain can sawaain alkhusaaci sawa akhuu muqiif nin muqiif walaalo ay yihiin waa iqa intaas ayay ku sheegaan can caaishata umi اlmuminiin radia allahu taala anha qaalat umuna caaisha kaana nebiyu nabig nuxay sal slm yasuumi somaaliya tnayn maalin siniinti walkhamiis ayuu soomi jiray xadidka laba kun saddex boqol iyo shan iyo lixdanaad waa xadiid xasana qaala alimam na sal akhbarna abu bakr ibnu cali muraadi almarwazi cafwan iqatu xaafid qaala xadaana abu nadr xadaana abu nasr atamaar cabdulmalik ibn cabdilcaziiz alqushayri waa iqatu caabid xadaثna حmاd بن سلمة wa ثiqة ثبت ثiqة أثبت الناس في ثاaبت weyaan عن cاaصم عن سواء عن أmi سلمة أم المؤمiنiin رaضي الله ta qالت وa tir mna أم سلمة kaana rasul rasulka وxu sl sl yصum mid soome min kuli شhهri bil arka ثaلaثa أyaamin saddex maalmood الاثنaين iyo الkhamiiث min hadi الجuمعة أسبوعا والاثنaين iyo isniinta min almuqbila usbuuc dambe jumcada asabt ay iska dhahaan carabta sabt usbuuc ay ula jeedaan aljumcadana kale muxuu ahay waa taqriiban usbuuc ay ula jeedaan wallahu aclam xadiidka laba kun hy laakiin lafdiga asaxa ah wuxuu leeyahay iyo walkhamiis meeshuu yidhi alinain walkhamiis min hada اljumca wlkhamiis min almuqbila in la dhaha ayaa muxuu ahaa bedelka walitnayn la leeyahay saas lafdiga saasuu ku fasaxanya ayuu leeyahay muxaqiqa xadiid laba kun saddex boqol iyo lix iyo xadiid xasana qaala alimam nas akhbarani zakarni abi yaxya zakariya ibn yaxya asijzi waa khayaatu sirna ninka loo yaqaan waahiqa qaala xaddatana isxaaq ibn rahwi qaala anba'ana waxaa noo warramay annadr ibnu shumayl almaazini waahiqatun thabt qaala anba'ana xamaad ibnu salamata can caasim ibn abi najuud can hawa can xafsa umi اlmuminiin radia اlahu ta xafsa bint cumar wa qaalat waxay tihi umuna xafsa kaana wuxuu aday rasul rasulka sl sl yasuumi som min kuli shahrin bil arkab yowma alkhamiisi wa yowma الاثnain wa min aljumcati اthaaniyati usbuuc dambana yowma الاثnain weyaan xadidka laba kun saddex boqol iyo toddoba-iy lixdanaad wa xadis xasan saxiix qaala aimam nas akhbarna qasim ibn zakariya ibn dinar wa iqa qaala xadaثna xusein ibn cali اljucfi wa iqat caabid can zaa'ida ibn qudamata alkufi iqat habt can caasim ibn abi najuud weyaan can musayb ibn raafic qa waan soo marnay can xafsa binti cumar radia allahu taala aha abiha kadalika qaalat waxay tir ummuna xafsa kaana rasu rasulka wxu sal slm idaa akhada goortuu qaata madjacahu makaana jiifkiisa jacala wuxuu yeeli kafahu calaa ashiis alyumna ee midigta taxta khadihi ayman dhafoorkiis midigta ayuu saa udhigi jiray nabig sal slm hoostiis dhafoorka midigta hoostiis ayuu saa udhigi jiray wa kaana wuxuu ah yasuum mid soomaan itnain iyo walkhamiis labada maalmood nabiguna soomi jiray sal allahu alay slm xadidka laba kun saddex boqol iyo sideed iyo lixdanaad waa xadiid xasan qala imam abana mxamed ibn cali ibn xasan ibn shaqiiq almarzi waa iqat saaxib xadiid qaala abi abe wuuu yidhi abis marku waa cali ibnu alxasan almarwazi waa iqat xaafid qaala wuxuu yidhi ambana waxaa noo warramay abisa qaala abi abe wuxuu yidhi yidhi ambana waxaa noo warramay abu xamzata moxamed ibn maymuun iqat faadil can caasim ibn abi najuud can zir ibn xubaysh waa iqat jaliil mkhadram can cabdillaahi ibn mascuud radi اlahu ta arda alhudali qaala wuxu yih abd ll mscuud kaana rasu rasulka sal slm yasuum sooma alaaa ayaami saddex maalmood min gurati kuli shaarin bil kasta bilashadeeda ama bil kasta wuxuu ka soomi jiray saddex maalmood waqalama yuftiru waqalama waxaa yihad yuftiru inuu afura yowma اljumcati maalinta jumcada ah yani haddii ay kusoo beeganta jumcada ayaam albiidka waa la waa waa la mari xadيث laba kun saddex boqol iyo li sagaal iyo lixdanaad waa xadيث صaحيixa qala الimaم النسائي أخبرna زكريا بن يحyى واثقة qala xadثna أبو كامل فضyل بن الحuسين الجحdري واثقة qala xadثna أبو cawاn الوضاح بن cبد شhكري واثقة tbt عن cاaصم بن بهدلة بن أبي النجudوة عن رجل nin عن الأسود بن هiلاaل ثقة جليل مخضرم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه qala وxu أبو هريرة amaranii waxaa ifar rasul rasulka al sl sl birakcatayn laba rakac birakcatay duxaa labada rakco salaada duxaa inaan tukada ayuu ifaray wa an laa anaama inaana hurdin oonan saaxanin ilaa calaa witrin anoo witr tukaday mooyane wa siyaami alaaa ayaamin saddex maalmood inaan ka soo min kulli shahrin bilarka witrka markay waxaa fadli badan akhir leylka laakiin qofka dadku waa kala duwan yihin dadku kala hurda wan yihin qofka marka habeenkii inuu soo kacay ku adag tahay intaadan saaxanin qiyaamuleylka iyo witrkaaba habayso oo muxuu ahaa duka waa ragga loo dardaarma waxaa ka mid ah abu hurayra radia allahu tacaala canhu wa ardaa xadiidka laba kun saddex boqol iyo todobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu abarna qutayba bn saciid qaala xadaثana sufyaan can cubayd اllaah ibnu abi yaziid almaki wa iqat kahiir alxadiid annahu samica ibn cabaas yuu ka maqlay radia taala anhuma wa su isaga wax laga weydiiyey can siyaami caashura yowma caashura tobanka bisha muxaram soonkeeda isagoo wax laga weydiiyey qaal wuxuu yidhi maa calimtu nabiya nabiga ma ogi sal slm saama inuu soomay yowman maalin yataxara uu aad ugu dadaalo fadlahu fadligiisa cala ayaami maalmaha kale ilaa hada alyowm maalinkan mooyaane yacni shahra ramadaan bisha ramadaan iyo wa yowma cashuura labadaas bisha ramadaan soddonkeeda ama labaatan sagaalkeeda iyo maalinta cashuura nabigeenna ajir gooni ah ayuu ka raadin jiray sala allahu calayhi waaalihi wasalem maalin ahaan ayuu ugu raadin jiray xadidka laba kun saddex boqol iyo kow iyo toddobaatanaad wa xadiiث صaxiixa qaala اimaam abarna qtayb bn saciid can sufyaan can zuhri can xumayd bn cabdiرaحmaan ibn cawf iqa qaala samictu waxaan ka maqlay mucaawiya ibn abi sufyaan amiir almuminiin mucaawiya waa taqaanaan oo fadligiisa iyo wanaagiisa waad garanaysaan khaal muminiin wa nin aad u xikmad badan u ahaa laba khasla oo dadka kale aad ugu duwnaa ayaa jirtay khaslada koobaad wuxuu ahaa nin aad xaliim o aad u dulqaad badan dulqaadkiisa inaba caadi maahin lidalika waxaa la yidhahdaa markii siyaasadda iyo maamulka laga hadla mucaawiye waa la soo dariishada wuxuu dhihi jiray baynii wa bayna naas shacra aniga waxaan ku hogaamiyaa dadka oon ku wadaa tin hal xaboo tin oo ayaga daba daraf ka haya ana daraf aan ka haya idaa shadow marka ay ila qabsadaan ila jiidaan haddii lasla jiito tin maxaa dhici ago arkaytu waan raaricini oo idaa arkow xilliga ay raariciyaano dholki inay tagta aan ka baqana shadaytu soo jiidi marka waxaa weyaan waxay dhahaan alcasa waljazar alcasa waljazar marna waxaa weyaan waaa ul marna karadka karadka muxuu ahaa inaad marna u taagto marna ul marka saasuu ahaa jaanibka labaadna wuxuu ahaa sakha nin sakhaagiisa iyo muxuu ahaa deeqsinimadiisa inaba aan caadi ahayn ayuu ahaa radia allahu tacaala canhu wa <clears throat> mucaawiya waxaa laakiin qolyahan haddii aad aragtaan marka haddii aad aragtaan dad mufakiriin la leeyahy iyo kuwa muxuu ahaa eh, nooc kale ah oo sayid mucaawiya taabanayaan dharbaaxda indhaha lagu dhufto kuwa iyaga ah abaal kale oy leeyihiin mara in dharbaaxdo indhaha lagu dhufto mooyane hadal xataa ma madno kuwa iyaga maxaa yeelay albaabkii saxaabada lagu difaacay jibinayaan saxaabada nabigeena meesha loo soo maro waa mucaawiya haddii mucaawiye la duro oo kadibna aada u riyaaqdo jam waxaad ogaataa in saxaabada nabigeena loo soo dhigtay adigana aad difaaci weyday waxaan garanayaa sheekh cali sheeh nin la yidhaahdo oo haddaba nolol aan ugu warqabay inuu geeriyoodo ma ogi ayaa wuxuu imaamka aan jiri masjidkan jaamiya mosk sagaashan iyo dhowrkii sagaashan iyo lixdii iyo sagaashan iyo shanta iyo ilaahay qadarkiis nimankan safaaradan iraan ayaa tallaasheen waxaa laga soo galay uun diintii muslimiinaan wada nahay oo atawr alislaamiya iyo hawla laga soo galay waa la tallaashay kadibna wuxuu bilaabay inuu yaziid ibn abi sufyaan horta khudbo ka soo qaatay wuu qabtee yacni dhulkuu dhigay annaga waan fadhinaa annaga de nahay oo waxaas xamaasadda iyo hawlahaas iyo marka wuxuu soo bandhigaa maaalibtiisa iyo ceebihiisa iyo banadiisa iyo cadaalad xumadiisa iyo dulmigiisa soo bandhigi kadibna sayid macaawiy dalaq u yiri ma garateen markii dambe maxaa dhacayd maxaa ka dambeeyey inuu shiici jaldi noqdo oo masjidkan alxamdu lilah qoorta laga qabto oo laga fiintiyo a a nin abubakar waa gaalla oo cumar waa gaalla oo cumaan waa gaalla oo ilaahay ugu dhawaana inuu member ka naclado inaad tirahda muxuu ahaa oo afarti madood ay ka mid yihiin maxay macneeda walaa talbisu alxaqa bilbail waxaa weya baailkii ayuu qofku wuxuu rabaa inuu xaqii la simo qismatun diza wa marka waxaan kala jeedaa saxaabada nabigeena qofkii y a dharbaxdi dharbaxdi unbuu rabaa kaas nin soomaaliya somalia anaga waxan ku ogan ahlu sunna waaan ku ogeena shawaafic waxaan ku ogeena saxaabada nabigeena wax jecel wixii marka saxaabada nabigeena diidan oo la arko soomaali ah indhaha rubaxda lagu dhufta maxaa yeele qof asalkiisa ka wareeray waa hadalna waxba matalaya marka markii aad wareero dharbaaxda inta indhaha ugu dhaco dhash warbaxad rabaxaysa jidkaada ka horeerta jidka mutusa haddii laakiin intuu karatega iyo qanaada inta lagu qaato geblagaas iyada nasiibka aday ku taalla waaye xadiidka laba kun iyo Eh, marka ninka la yihahdo uh, mucaawiya ayaa wuxuu yidhi samictu waan ka maqlay mucaawiya abi sufyan ayaan ka maqlay yowma cashura maalinta cashura wa huwa cala mimbar isagoo mimbarka saaran yaquul isagoo leh ya ahla almadiinati ahlu madiinow ayna culamaaukum culamaa'ukum or culimmadiin xaggee aadday eh, reer madiinow samictu rasullah ayan ka maqlay sal slm yaquul isagoo leh fii hada alyowm maalinkan inii saa'imun aniga waan soomanahay faman shaaa qofka doona an yasuuma falyusum ha sooma xadiidka laba kun toddoba boqol saddex boqol iyo labiyo toddobaatanaad udan dambey cashir insha allah tabarak wa tacala caawa wa xadis saxiix qala imam bn srd akhbaranii zakariya ibn yaxya wathiqa qala xadaثana shaybaan ibnu abi shayba alxabaطi wa saduuq yahim rumya biاlqadr qala xadaثana abu cawaana alwadax bn cbd lah shkuri an xur ibnu صaalix an xur ibnu sayax miya ibnu sayax النkhici wathiqa can hunayda ibnu khaalid alkhusaaci taabici waa ayaa la yidhi sidoo kalena saxaabinima lagu sheegay ragga saxaabinimada kusheg waa kamid ah alxaafid ibn xajar caley raxmat ullah imra'atii haweenaydiisa qaalat waxay tir haweenaydiisa xadaatnii waxaa ii warramay bacdu nisaa'i annabiy nabiga xaaskiisa qaar ka mid a ah ii warrameen ana nabiya nabigana sal slm kaan nabigeen had yasuumi soom yowma cashura maalinta cashuru uu soomi jiray wa tiscan sagaal oo min dilxijati bish dilxijra waa soomi jiray wa alaaa ayaamin saddex maalmood oo min ashahri bil kasta ahna mxuu soomi jiray awala inayni isniinta u horeysa min ashahri iyo khamiisayn laba khamiisad uu soomi jiray hada wallah aclam wsala allah wsl abdi rasul mustafa